بسم الله والحمد لله والصلاة الله وسلامه على رسوله وحبيبه ومصطفاه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن والاه أما بعد waxaynu ku jirnay kitaabka qeybtiisii labaad kuna saabsanayd aadaabta iyo usluubka iyo anshaxa loo baahan yahay qofka muslimka inuu ku dhaqmo waxaynu maraynay fasalkii sagaalaad alfaslu taasic wuxuu ku saabsanaa filakli wa shurbi cunidda iyo cabidda ayuu ku saabsanaa fasalkaasna saddex qeyb baa laga dhigay aadaabu maa qabla lakli intaan wax la cunin usluubka loo baahan yahay waa soo akrinay waa aadaabu lakli fii atnaayihi haddii la cunayo inta loo baahan yahayna waa soo marnay waxaynu joognaa aadaabu maa bacda alakli cuntadii haddii la cuna ka gadaal waxaa loo baahan yahay aadaabu maa shay usluubkii bacda alakli cunid ka gadaal ahaaday wahiya aadaabta cunid kadib loo baahan yahay kow waxaa weeye yumsik inuu qofka afreebto can ilakli cunidii xaggeedana ka afreebto qabla ashadci intuusan dhargin ka hor oo markaad cuntadii intii kugu filan ka qaadatid in aada dejin weysid oo cuntadaba qoonsatid oy caanihii ugu macaana kula kharaaraadaan heerkaasaa gaari intaadan heerkaas gaarin yaad ka joogsanaysaa yumsiku muslimkii waa afaystaa canilakli cunidda yuu ka afaystaa qabla shadci dhalay ka ikhtidaanku dayashuu saa u yeelaya birasuuliillah eebbaweyne rasuulkii ayuu ku dayanaya caleyhi calaa rasuul rasuulka korkiisa asalaatu naxariisiyo wasalaam nabadgelyo hahaatee xataa laa yaqac yuusan ku dhicin ku dayashadii rasuulka keliya tamaa fi tukma taxaqurun yuusan ku dhicin tukmadii alhulika ee qofka halaageysay waalbitna caloolweynaan yuusan ku dhimin almudhibati tabinaysay lilfitnati dhugta fitna waa dhugta calooshu mar hadday ku weynaato waxaan hurdiye hunguri ahayn ma rabtid fahmadii baa tegaysa kolka saddex faa-iido ayaa cuntada intaan laga dhargin looga afaysanaya midii waa diin oo waa ku dayasho nabiga lagu dayanayo calayhi salaatu wasalaam midna waa caafimaad oo taxaqurun baa layska ilaalinaya midda labaadna caqliga ayaa lagu dhowraaya iqtidaa-an birasuuli illaahi calayhi salaatu wasalaam xataa laa yaqa yuusan muslimkii ku dhicin fii tukhmati taxaqurun almuhlika ee halaagaysay dadka walfitnati calaalweynaan almudhibati tabinaysay lilfitnati dhugtiyo fahmada laba ayaa yalcaqa inuu muslimkii leef leefleefow yadahu gacantiisa horta waa u leefleefaya uma hadduu leefleefa ka gadaal ayuu yamsaxuhaa markaa kadib uu good marinaya aw yaksiluhaa ama waa u dhaqaya waqasluhaa gacanta dhaqideeda ba awla mudnaan badan waxsan u wanaag badan oo muuqaalkii iyo rixdii waa baabiinaysaa labadaba amaa maseexiddu muuqaalkii unbay baabiinaysaa kolkaa dhaqiddaa wanaagsan saddex an yaltakida waa inuu aruuriyo maa tasaaqada wixii ka daatay min tacaamihi cuntadiisa ka daatay athnaa'a alakli cunidda dhexdeeda intuu cunayay wixii dhacay waa uruurinaya limaa baana u daliila waradda arooray min atargib isjeclaysiina fii daalika cuntadii in la uruuriyo baa la isjeclaysiiyey uruurintaa maxaa yeelay liannahu aruurintii cuntada min baabi shukri mahadnaq baabbeed bay ka mid tahay linicmati nicmadii eebba laga mahadnaqo taana waa taqaanay maamuur bay ahayd lain shakartum la asiidanakum nicmadii aada haysatoo ku baaqata kordhin oo lagugu daro janna oo lagu geeyo intaaba shukrigu ka dhasha liannahu uruurinta huntadii la aruurinayo oo wixii dhacay la asturayo min baabi shukri mahadnaq baabekeed ayay ka mid tahay binicma nicmadii eebba uu kugu barwaaqeeyey looga shukri naqo afar an yukhalila inuu findhicishow asnaanahu ilkihiisa wixii cuntadii ka haray ee dhuuntii caloosha aadin ee ilkaha ku haray waxaa inuu iska bixiyo wey an yukhalil inuu ilkihii nadiifiyo wey asnaanahu ilkihiisa oo wayatamabmab u luqluqdo taa muxuu yeelayaa tadyiiban udgin buu yeelayaa lifamih afkiisuu udginayo oo wanaajinayo id bihi afka ayuu ayaa yudkar lagu xusaa allaha eebbaweyne tacaalaa korahaye wayukhaadab lagula baashaala alikhwaan walaala kolka afkaad walaalaha kula hadlaysay eebbana ku ammaanaysay inaad nadiifisa lagama maarmaan wey kolkaa laba isku dar cadcayshiya takhliil ad wixii cunta eelkaa ku haray ka nadiifisid ka gadaa luqluqati id bihi afka ayaa yudkar lagu ammaanaa allaahu eebba weyne taala koraaye oo ayukhadab lagula hadla alikhwaan walaalaha lagula hadlaa kolkaa waxaad ikhwaan kula hadlayso ee basa ku cusayso wax fiican ha noqdeen kamaa ana nadaafata alfami afka nadiifintiisa qad tabqa siday u baaqi yeelaysa nadaafintaasi calaa salaamati alasnaad ilkaha badbaada qabidoodow oo haddaad afka nadiifisid ilkiibaa badbaadaya haddaad wasaqda afka u daysid baa jajabaaya kamaa sida ana nadaafata alfam afka nadiifintiisa qad tabqa tubqi inay baaqi yeeshaan la arka calaa salaamati ilasnaan ilkaha caafimaad qabidooda korkeeda shan ayaxmada allah eebba weyne inuu muslimkii ku mahdiyo tacaalaa eebba korahaye caqiba akli cunidiisa gadaalkeeda aw shurbi hadduu aba ka gadaal waa an yaquul waa inuu yidhaahdo idaa shariiba haddii uu dhammo labanan caana hadduu dhamo bacda an u akrinaya allaahuma baarik lanaa fiimaa rasaqtanaa wasidnaa minhu taa waxaana hadduu aabbawe allaahuma yaa allah ilaahu baarik badi lanaa annaga fiimaa kii noo badi ad rasaqtanaa na siisay haniya keyrkood wasawijnaa wasidnaa allow noo kordhi minhu min allaba canihii noo kordhiw wain aftar hadduu muslimkaa furo cinda qowmin waa la martiqaaday wuu soomana kolkaa dad muslima ayaa afur siiyey wain afdara hadduu muslimka afuro cinda qowmin dad walaalihiis oo muslimiina agtooda hadduu ku afurana qaala wuxuu yidhaahdaa afdara cindakum usaa'imuun waakala طacaamakum alabraar wasallat calaykum اlmalaa'ika intaanu oranayo afdar waqay afureen cindakum idinka agtiina asaa'imuun dad soomo oo kolkaa dad sooman dadkay ku agafuraan ajri weyn bay heleen oo qofkan sooman ajrigiisii mid le-eg ayay heleen waxay isagii ka qaateen ay ka nusqaamiyeenna ma jiro afdala ha afuro cindakum idinka agtiina asaa'imuun dad sooman ha afureen waakala alla uu cuno acaamakum idinka hungurigiina alabraa baariyaal eebba u baari a allow cuntadiina ay cuneen wasallad alla way ducayso calaykum korkiina almalaaika malaa'igta alla way idiin ducayso saasuu qoladii afurisay ugu ducaynaya wain qaal hadduuse yihaa allaahuma baarik lahum fiimaa rasaqtahum waqfir lahum warxamhum intaa hadduu yidhaahdaana faqad asaaba sunna jid nabi ayuu ku habsaday wadadii nabiga ayuu qaaday wain qaal muslimkii afuray hadduu yihaa allaahuma ya allah ilaahu baarik barake lahum dadkan i afursiiyey fii maa cunto gudaheed u barake aada rasaqtahum iyaga ku arsuqday wakfir allow dembi dhaaf lahum dadkaan i afursiiyey warxamhum alla u naxariiso dadkaan i afursiiyey intaa hadduu yidhaahdana faqad asaaba wuxuu asiiboos ku dhacay asunna sunnadii nabiga ayaase cadaysay oos asiibay wadaca wuxuuna ugu duceeyey dadkii afursiiyey bikhayri wanaag kahiirin fara badan alfaslu alxaashir fasalkii tobnaad baynu nimid wuxuu ku saabsan yahay fii aadaabi diyaafa marti dhabidda oo martidii la sooro usluubkeeda gudaheeduu ku saabsan yahay kolkaa martida soorideedu aad bay soomaalidu ugu wanaagsan tahay ummad waxaa weeye kurama soomaalidu deeqsiyaalu markii majmuucan laga hadlo waa lagabayaa degmooyinka qaar in xoogaa ka soo baxaan laakiin guud ahaan soomaali taksiyalu hal neef hadduu joogo oy marti timaado neefka in la gowraca laga yaaba kaba daran hadday martidu akhyaar noqoto ama culuma noqoto idan hadaabtan unbaan arkaynaa wa ilaa marti sooriddu waa ku fiicannahay alfaslu alcaashiru fasalkii tobnaad fii aadaabi diyaafa martida sooriddeeda usluubkeeda gudaheeda ayuu fasli almuslimu qofka muslima yu'min wuxuu rumaysan yahay biwaajibi ikraami day martida darajaynteeda inay waajibtay intay waajib dhaaftay ayay min kamaalil iimaanka iimaankaaga inuu kaamil yahay waxaa laga garanaya goortaad martida ku faraxdid oo intaad ka hortagtid weji furfuran iyo soo dhoweyn iyo salaam radin intaad la qaabishid ka gadaalna wixii kuu fudud ee agtaada yaal aada siisid wa min kamaaliiliimaan rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa ka sugnaatay inuu yihi man kaana yuuminu billaahi waalyowmi alaakhir falyukrim dayfa jaa habeenka koobaad haddii intaad habeen ka badisid ood qofkii sohotada martida ahaa nasisid oo tiraa intaad ka xaga tooshato daalku ku daayo saddex beri iska joog yaa arko maqlay balse habeenka hore waajibkaa habeenkaa inaad gudato idan waa min kamaaliil haddaad aragto qof martida ka dhuumanaya ka naxaya u goynaya been sheegaya iimaankiisii baad awaacan waa naqsi fi liimaan naqsi iimaanka uga jiro idan almuslimu qofka muslima yu'min wuxuu rumaysan yahay biwaajibi ikraami dayf martida darajaynteeda waajibnimadeeda ayuu rumaysan yahay oo xaqiidayba taa u tahay wayaqduruhu kolkaa marti sooridii yuu tixgeliya qadrahu tixgelintii almadluub la rabay sidii martida in loo tixgeliye la rabay taqdiirtu tixgelin wey ayuu sameeyaa oo martidii waa qiimeeya wayaqduruhu marti buu qiimeeya qadrahu tixgelintiisa almadluub ee loo baahanya wadaalika sababka martida loo karaamayna liqowli rasuul subanaha hadalkiisa ayaa u daliila calayhi calaa arasuul subanaha korkii asalaatu naxariis iyo wasala nabadgelyaha ahaatee uu nabiga yihi man mawsuul mushtaragaa la yihaha cumuum ayay faa'iideysaa kolka man la yihaa nin lama sheegin naag lama sheegin cadaan lama sheegin madow lama sheegin carab lama sheegin cajami lama sheegin waxaa weeye qof alla qofki man qof alla qofki waxaa laga xigi wey kaana ahaaday yu'min mid rumeeyey bilaahi eebba weynaha gar lagu caabudo iyo walyow maalinta alaakhiri dambaysa ma maalinta qiyaamo iyo khayrba gudaheeday ku dhan yihiin maalintaa dambe waa labada arkaanul iimaanka ugu culculus aliimaanu billah walyowmi alaakhiri arkaantan iimaankay u waaweyn yihiin haddana qofkay isku duwaan oo qofka muslimka markuu og yahay eebbaweyne maanta arkaya berrina abaalmarinaya inuu la jira hadduu og yahay maalin qiyaamo oo xun iyo sanba wixii adduunka lagu galabsaday laysku abaalmarinayo labadaa inay ka dambeeyaan hadduu maskaxda iyo maanka ku hayo gafkiisa waa yaraanaya allooxiisa waa yaraanaya khayrkiisana waa badanayo walaakin kortuu baadilka ku dabaalanayo iyo xumaha khaflad buu ku jira aliyo aakhiru iloobay aliyo aakhiro ayuu iloobay khafladaa markay timaado wayo markuu baadilka ku dabaalanayo waila mutayaqid baraarugsan hadduu yahay mutanabbi soo jeeda hadduu yahay aliyo aakhirana uu xusuusan yahay wanaaggiisaa badanaya saa darteed baa nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam man kaana qofka ahaaday yu'min mid rumeeyey billah eebba weynaha gar lagu caabudo iyo walyowmi maalinta alaakhiri dambaysay falyukrim ha darajeeyo dayfahu martidiisa wa qowlih hadalkii nabigana waa u daliil uu yihi man qofka kaana ahaaday yu'min mid rumeeyey bilaahi rabbiga gar lagu caabude wey iyo walyowmi maalinta alaakhiri dambaysay falyukrim ha dayfahu martidiisa jaaisatahu habeenka hore qaaluu asxaabtu waxay yidhaahdeen wamaa jaa-isatuhu jaa-isada waa maxay yaa rasuulallah qaala wuxuu yihi waxa weeye jaa-isada yowmuhu wa laylatuhu markaa uu ku yimi habeenkaa iyo maalinta labadaa gudbin baa la yihaa waajibnimuu kugu leeyahay hadiyaafa gobanimada iyo marti sooridana halaathatu ayaam saddex maalmood wey saddex markay dhammaata kadib darajiya raganimo wey famaa kaana wixii ahaaday wara'a daalika saddex maalmood wixii kasii dambeeya fahuwa sadaaqa waajib ku fuula meehe daaq bixin aada bixinaysa wey labada xadiidba muttafaqun calayhi labada imaam baa warisay walihaada sidaa daraaddeedba kaana almuslimu muslimkuu noqday yaltazim mid ku xiran fii shani diyaafa marti sooryada xaalkeeda wuxuu ku xiran yahay bilaadaabi anshaca ataaliya ee xiriirtay imanayseen arkaanta soo socota ay tilmaamaysa kow wuxuu ka bilaabaya an yadcuwa inuu ugu yeero qofka muslima lidiyaafatihi weliimadiisa iyo cuntaduu dirdaariyey cuntada uu diyaariyey wuxuu ugu yeerayaa aladqiya dadka alla ka baqayo u yeer dadkaas ee cuntadaada ku cibaadaysanaya daaca ugu xoogeysanaya ardaal ha u yeelin cuntadaada alla ku caasinaya tasdiiqan liqowli rasuuli sala allahu alayhi wasalam laa tusaacib ilaa muuminan walaa yakun dacaamaka ilaa taqiyun baa soo aroortay ayadcuwa waa inuu waco qofka muslima lidiyaafatihi cuntaduu diyaariyey aladkiya inta eebba ka maqda inuu ugu yeero wey duuna alfusaaq ardaal inuusan u yeerin wey iyo walfajara kuwa dembiyada badan yuusan u yeedhin liqowli nebiy baana daliila sidaa inay tahay sala allahu calayhi wasalama eebbaweyne nabiga korkii naxariisiya nabadgelyo ha yeele uu nabiga yihi laa tusaaxib hala rafiiqin ilaa mu'minan eebba mid rumeeyey ma ahaane midaan ebaba rumayn ka maaran sababtuna waxaa wey kan mu'minka laa ku weliya ku walaala xiri iyo gargaar ad yeelan kartaan xaqna kugu leh liqowlihi tacaala almu'minuuna waalmu'minaatu bacduhum awliyaau bacdin inamaa waliyukum allaahu warasuuluhu waaladiina aamanuu dadkaasaa ku weliya oo ku walaala laa tusaaxib hala rafiiqin ilaa mu'minan qofeeba rumeeyey maahaan qof kale banaanka ka mar walaa yaakul yuusan cunin maamaka cuntada leedahay ilaa taqey midaad ka baqayo midaan ahay tuusan cunin kawtaw laba allaa yakhuusa waa inuusan gooni yeelin muslimka bidiyaafatihi welimaduu diyaariyey alagniyaa maalqabeen yuusan ku koobin sharulweliimay noqonaysa sharuudaan bay noqonaysa haddaad dad iyagaba qoshqoshan tahay oo iyaga laftooda birima sugunta deersa u tahay baad raadinaysa kuwa masaakiina oy nafi keentay oo haadkii iyo shimbilaha ku dhacaya meesha arkay way dan keentayna albaabkaad ka xiiranaysa sharul weliba wey kay dani keentay shimbilaha soo raacay iyo shiirka cuntada basasha la shiilaayo dusanka la helay meeshii buu yimid ama lagaa nooleeya kiibaad u diidaysaa ku aan rabin oo kule kansho heli maayo gurigiisii ka goosan tahay kiibaad ku eedajinaysaa wailaa wailaa haddaadan ii imaanin waxba kale dad samayno kaas maxaad ku fashay kan guriga jooga ma aragtido allaa yakhusa inuusan gooni yeelin bidiyaafatihi cuntadiisa uu diyaariyey alakniya maalqabeenka duuna alfuqaraa cayrkiina uusan ka soka yeelin liqowli rasuul maana u daliila calayhi rasuulka korkii asalaatu naxariis iyo wasalaam nabadgelye ha ahaatee uu rasuulka yidhi sharu acaam cunto la cunaa tan ugu shar badan acaamu lwaliima waxa weeye weliima la diyaariyey cuntadeed yudcaa loogu yeeray ilayhaa weliimadii alakniyaa maalqabeenkii duuna alfuqara saboolkii iyo cayrtii iyo masaakiintii aan loogu yeerin sharu lwaliima baa magaceeda layihi muslimku waa inuusan ula dan yeelan bidiyaafatihi sooryadan uu darbay iyo cuntada atafaakhura faan uu dadka ugu faano iyo walmubaaha isbandhig uu banaanka isdhigaayo iska muujinayo dadka yuusan ula qasdin niyo xunwe bal yaqsid wuxuu ula qasdayaa cuntaduu diyaariyey alistinaana jidaysi bisunnati nnabiy suubanaha waddadiisii uu jidaysanayo oo suubanaha yadeeqsiha daa'ima waabadan dadka u yeeri jiray cuntada siin jiray kolkaa waa jid nebi kubayasho iyo jid nebinimo ayuu u qasdayaa laakiin faan intaasaa xeradiisa ka cunta oo ka dareerta iyo isbandhigin banaanka laysdhigaa yuusan u yeeli alaa yaqsida waa inuusan ula qasdin bidiyaafatihi welimaduu diyaariyey atafaakhura faan iyo walmubaaha isbandhigin bal yaqsidu wuxuu ula qasda alistinaana jidaysi bisunati nabiy nebiga jidkiisii uu jidaysanayo calayhi nebiga korkii asalaatu naxariis iyo wasala nabadgelyaha aate iyo min qablihi nebiga ka horeysay ka ibraahiim wey calayhi ibraahim korkii asala nabadgelyaha aate waladii ibraahim kaana ahaan jiray yulaqab mid lagu naanayso ahaan jiray biabi dayfaan adooge baa lagu naanaysi jiray markaa diinteenuna tii nabi ibraahim bay waafaqsan tahay fii ahdi dayfa kamaa yawi siduu u niyoonayo bihaa welimaduu sameeyey wuxuu ila niyoonaya idkhaala suruur farax gelin cala almu'miniin la farax geliyow xoogaa raashinka ee la sanuunadeeyey iyo isu muslimiinta ku faraxda faraxa muslimiintana wanaag weyn wey camal saalixa wey kolkaa idkhaalu suruur fi quluubi lmuslimiin muslimiinta qalbigooda farxad la geliyo min alacmaali saalixa acmaasha waaweyn ee eebbaagtii abaalgudka weyn looga helaayo bay ka mid tahay kamaa yanwi sidii uu niyoonaayo bihaa welimada idkhaala suruur farax gelintii cala almu'miniin mu'miniinta korkeeda farax la geliyo wa ishaacata lasibuta majarasho u baahinaya oo dadka muslimiinta ee maalqabeenka kolkay ku arkaan adoo magaalada wixii joogay maanta kulmiyey ama martidii kor ka timid ee magaalada xiil ku haysay maanta kulmiyey waa lagugu dayanaya waxaa leeyahay war ninkaa ninka fiican yaa arkay waxalla wixii mudan iyo wixii akhyaar uu martiqaad u sameeyey kolka waa lagu kamanayaa wanaag wa ishaacatlkhibdo kamasho iyo majarasho faafinteed buu ula qasdaya iyo walbahja farax fii quluubi alikhwa dadka muslimiinta ee walaalaha laabyaalkooda gudaheeda ku farax gelinayo ugu dambaystii afar waa laa yadcuwa waa inuusan ugu yeerin ilayha welimadii man dad waa inuusan ugu yeerin uu yaclamu ogyahay annahu isaga uu u yeeray yashuqu inuu dhibayo caleyhi korkii alxuduuru imaatinka meesha liimana qofay imaatinkii meesha dhibayso fadhigaas baan xamili karin iska fahma darad ama dhibaato gaara ah ugu sugan tahay oo ku dhibtoonaya ama isagaa lagu dhibtoonaya waa midaan loo adkaysan karin oo dhibaato badan oo hadduu goobta yimaad wixii meesha joogay oo dhan buu dhibaataynaya ka iskada ka imankaa ha u yeedhin anlaa yadcuwa waa inuusan ugu yeedhin ilayha welimadii man qof waa inuusan ugu yeedhin uu yaclamu ogyahay annahu qofka inuu yashuqu dhibaayo calayhi korkiisa alxuduur imaatinka goobta la imaanayo ow annahu kan imanaya yata-ada inuu dhibtoonaayo waxaa ku dhibtoonayo isagii bibaxdi likhwa walaala qaarkood alxaadiriin ee goobta jooga haddii dadka goobta jooga uu ku dhibtoonaya ama isagaba tegiduu meesha ku dhibtahay kaa iskada waxaadna u yeelaysaa tajanuban ka dheeraasho liadiyati lmu'min qofka mu'minkaa dhibaatayntiisii mad ka dheeraanaysa hadduu isaga ku dhibtoon lahaa iyo haddii isaga lagu dhibtoon lahaa kolkaa kuwa meesha imanayana yaanu dhib gaarin kanna adu yeeraysana yuusan dhib gaarin isaga tag ka dheerow tajanuban ka dheeraasho liadiyati lmu'min qof mu'mina dhibidii laga dheeraanayo almuxarama ee la xarimay dhibid mu'miniin la dhibo waaladiina yuuduuna almu'mini waalmu'mina bikayri ma iktasabuu faqad ixtamaluu buhtaanan waisman mubiina afartaa qodob waxay taabatay dacwadii laysugu isugu welimada waxaynu uga gudubnay ijaabada nin muslim oo kariima ayaa welimadii sameeyey adigiina wuu ku yeeray kolka xagga yeermadaas la aqbalana usluubbay leedahay usluubkii dhegeysta ma waxa weeye fii adaabi ijaabatiha ijaabati dacwa yeermada lagu yeeray aqbalideeda aqbalida usluubkeedana waa kana waya kan waxay ka bilaabataa anyujiiba kan muslimka ee la wacay inuu ogolaado adacwa yeermadan loo yeeray ee la yidhi diyaafadaasaa jirta hebel baa weli ma diyaariyey kasoo qaybgal walaa siyama aroos hadday tahay waajibayba kugu noqon dacwada anyujiiba muslimka waa inuu ogolaado adacwata yeermada loo yeeray walaa yataahar waa inuusan muslimka dib u dhicino canhaa cani dacwadii waa inuusan dib uga dhicin ilaa min cudurin cudurdaar loogu garaabo oo qofkii ku wacay ee welimada ahaa qanciya haddaad cudurdaarka hayso maahaane haddii kale inaad timaadid wey maxaa ka mida kaan yaksha waa inuu xabsado kii la wacay baraaran dhib wuxuu uga yaabay fii diinihii ardaal baa meesha isugu imanaysa kolkaa diintiisii baa ku dhaawacmaysa aw badanihi ama jirkiisa haddii jirkiisa ama diintiisa la dhibayo cudurdaar buu leeyahay haddaanu jirin wax dhibaata oo diintiisa iyo naftiisi iyo maalkiisa iyo uuga baqayana inuu yimaad wey daliilkii waa kana liqowli rasuul subanaha hadalkiisii ayaa u daliila calayhi rasuulka korkii asalaatu naxariisiyo wasalaamu nabadgelyaha atee uu rasuulka yihi man duciya qofka la waco falyujib haajiba dacwada wa qowlih hadalkii nabigana daliil buu u yahay uu yihi subanuhu low duciitu haddii laygu yeedho ilaa kuraain ilaa kuraaci shaatin ilaa dhil ari wey qoob haddii laygu yeero maxaad ka sheegtaa leg shaf iyo feeriyo darib haddii laygu yeedho iska bada allow maan ilaa dhilyo laygu yeedho anjaafulow anjaafule qoobabkii haddii laygu yeedho low duciitu haddii lay waco anoo nebi maxameda afdalu lkhalqi cala alislaaqa naflihii eebba umay ninka u qiimi badana haddii la ii yeedho ilaa kuraacishaatin neef ariga qoobabkii la dubay haddii laygu yeedho la aajabtu waa ajibaya oo meesha qoobka yeel baan luku tegaya ee walow uhdiya tantii kafadhibyar qodobkii baa laii keenay markaa waxaa laiga caasiyey lugayntii iyo meesha tegideeda gurigaygaa laigu keenay kirish iyo mirishuul walow uhdiya haddii la hadiyeeyo ilaya aniga diraacun tagoog wax male xiido gaban iyo murug laba goor laqa inay leedahay kolkaa tagoogtaas aan hilib fiican lahayn qobol raba lama siiyo ilmaha xoolaha iyo weylaha jira iyo waxaa yaa la siiya hal muruq iyo laba xidood dhuunbay leedahay taas haddii la ihadiyeeyana ma aqbalayaa walow uhdiya haddii la ihadiyeeyo ilaya aniga diraacun tago dhudhun laqabiltu waa aqbalayaa hadiyada qofka loo hadiyeyna iyo ka hadiyeyna labadaaskee loo fiirina ma qofka wax la siina darajadiisa iyo qiimigiisa iyo mustawihiisa yaa la fiirina oo hadduu qof weyn yahay boqor hadduu yahay madaxweyne sheekh hadduu yahay waxaa leeya sheekha waxaa looma geyn kara gobdha naga dhaaf hadduu yahay qof liitana faqiir miskiina oo iska baahanoo goomoono dadka dhexmaridiisa iyo hadaafkaas ku nool hadduu yahayna hala siiyo oo markaa marka hadyada la bixinaayo ma qofka muhda ilayhi la siinaya la fiiriya mase ka bixinaya oo ka bixinaya hadduu maalqabeen yahay oo hebel waaba faayey waxaan ka roonu haystay ciirka soo ka fiican weelika hadduu faqiir yahayna wuxuu soo dhiibay tagoogtaan la sheegaa oo kale waa muxuu ayaa ka badan maaha waxa weeya miisaanka waxaa la saara qofka wax dhiiba amaa ka wax loo geyna isaga walxaaba loo geeyey tixgelintiisa iyo darajadiisa asagaa iskale kan tabartaa la fiirin ciidan kaas la fiirin maayo inagana waxaa laga yaabaa in qofka wax loo geyna aan fiirin oon dhaana hebel ma wax lagula hagaagi karaa suubanihi maqlaysi afdalu khalqillaahi alidlaaq baa yidhi haddii laygu yeedho kirish iyo miris haddii laygu yeelo waa imaana haddii la keenana waa aqbala idan lagu daydo wey walow hudiya haddii la hadiyeeyo ilaya aniga diraacun dhudhun la qabiltu waa ayaa laba anlaa yumayiza waa inuusan kala qaadin fi lijaabati aqbalidu aqbalaya dacwada bayna alfaqiiri saboolkii walkhayim halaa yumayiza inuusan kala soocin fi lijaabati yeerma aqbalidda gudaheeda bayna alfaqiir saboolka iyo cayrta iyo walkhaniy maalqabeenkii inuusan kala qaadin wey maxaa uu sababa liana fii cadami ijaabati alfaqiir kan cayrta ah aqbalid la-aantiisa waxaa ku sugan kasran burburin bikhaatirihi qalbigiisaa la burburiyey isagaba faqiiratay waxma haysatid isuma qalloocinine intuu isqaamay wuxuu heli karay haaban karay diyaariyey waana kuusoo adeegay fariin kuusoo diray uta qalbigiisa ha baabi'inine lianna fii ijaabati alfaqiir kan cayrtaa aqbalid la-aantiisa gudaheeda waxaa ku sugan kasran jejebin la burburiyey bikhaatirihi muralkiisa iyo qalbigiisa kamaa ana fii dacwati fii daalika diidadaas faqiirka la diiday kamaa ana fii daalika arrinkaas gudihiisa oo faqiirkii dacwadiisii la diiday nawcanaa ku sugan min atakabur isla weynaana waalkibru isla weynaantana ama dadkoo la xaqirana mamquutun xageeba mid looga carooday wa mimaa waxaa kamida arrimo yur waa la wariyey fii ijaabati dacwadii fuqara dadka cayrtaa la aqbalo arrimaha kusoo arooray waxaa kamida ana alxasan ibna caliyin waa taqaanaa xasan ibna cali faatima binti rasuulillah ayaa ku uratay ahlu beytkii wey dadkii nabiga jeclaa wey ee nabiga yidhi allaahuma inii uxibuhumaa fa axiba man axabahumaa ilaahu kuwa waa jeclahay ee wixii jeclaada adiga eebbaa ii jeclo xasan gaar ahaan isagoo yar buu nabiga oo khudba akrinaa u yimi waa qaaday nabiga khudbadii buu ku akriyey ina bnii haada anugaygaan muujadiin sayidun min weyn walaaxalallah eebba weyne mudan an yuslixa inuu ku nabdiyo bihi bayna fi'atayni daa'ifatay cadiimatay min almuslimiin yakhtatilaan laba kooxood oo waaweyn oo ismarinaysa nag iska dhigaysa maa wiilka kan heshiiskooda iyo nabadooda sabab uu noqon doonaa waa ficlan kii baa dhacday cali baa dhintay waa amiiruulmu'miniin xasan baa loo dhaartay cali waxaa ka soo horjeeday us maquunin waayey mucaawiya radia allaahu canhu uu maquunin waayey kolkii loo dhiibay xasan ayuu isyiri mucaawiye calibaad ba uga daalisay xasan miyaad la hadlaysa lixdan kun oo saxaabtii awlaadoodiia yuu mucaawiye soo qaatay oo dilaan xasanna waxaa la joogtay afartan kun oo asxaabta iyo awlaadeediia meeshaas boqol kun oo muslimiina oo asxaab iyo awlaadeediia khayrulquruuna oo asxaabu rasuulilah iyo taabicigiia ayaa la isu hegay haddii lagu dagaalami lahaa buu xasan yihi cabdullaahi bnu cabbaas oo adeerkiya ayaa la taliyey oo yihi waraadooga cali kama fiicni madaxtooyadan khayr buu ka keeni waayey boqol muslim boqol kun oo muslim meel lagu gowracayo sabab ha u noqon arrintan ka bax baa wiilkii sooshay xadiidkaana waa u sheegay oo uu yihi waxaan oga adigoo yar oo madiine la joogo taqriib waxaa wey soddon sano kahor maxaa jira nabiga iyo xasan khilaafada markuu qabtay soddon sanaa soo martay oo nabiga markuu dhintay abuubakar baa qabtay khilaafadii laba san iyo nus buu hayey cumar baa qabtay toban sanuu hayey cusmaan baa qabtay labiyo toban buu hayey cali baa qabtay afar sano iyo bilayaal buu hayay isugeyn soddon baa buuxda iyadoo soddonkii lix bilood ka dhiman tahay baa loo dhiibay xasan ibni cali idan markuu nabiga yidhi hadalka iyo maalinta uu fulinayo xasan soddon sanaa u dhaxaysa iyo wasiyaada weliba dheera cabdullaahi ibnu cabaas baa yidhi adoo yar oo laba jira oo suubanaa uu masaajidkiisii madiina khudba ku akrinaya hadalkaasa alla ka keenay fursadii maantay kuu joogtaa marka madaxnimo lagu dhibo fursadana ku dhaf taladii buu ka tegey wuxuu beriyey boqol kun oo muslima oo asaxaaba oo abnaa-u saxaaba uu dhiiggoodii badbaadiyey mawqif ka qiimi badan hore looma arag xasan ninka ow kolkaa xasan oo soconay ayaa qolo masaakiina oo waxoogaa qaxwo karsanaysa u timid kolkaasaa la yidhi muufa intay jejebiyeen gegay iska xoolaha loo dhiga wey ayaa xoogaa biyo lagu gooyey oo la yidhi halumma ila alkhada yabna binti rasuulillah eebbaweyne rasuulkiisa gabartiisa anu geediyo kaydaan ku soo dhawow waa jajaba oo qalalay oo biyo lagu dardiyo iyo qaxwo kharaab waa fiiriye xasan markaasuu yihi nacam waydinla cunaya in allaha laa yuxibu lmutakabiriin ahlu beyt baan ahay iyo amiirulmu'miniin baan ahay idiin dardari maa ilaah mutakabiriin ma rabo jilbaha intuu laabtay u muufadii burburkaay iyo qaxwadiisii dhanka gel mima yurwa arrimaha la wariye waxaa kamid a fii ijaabati dacwati alfuqaraa ayrta yeermadooda qol la aqbala gudaheeda ana xasan ibna caliyin radia allahu canhuma xasan iyo caliba laba saxaabi wey ayaa mara xasan wuxuu maray bimasaakiin dad cayra waqad nasaru iyagoo fidsaday kisran jajab mufajabjaba ayay caal ardi dhulka korkiisa waxaasay qoobax qoobax ka siinayeen wahum iyaga oo yaakuluuna cunaya faqaaluu lah faqaaluu lahu xasan waxay u yidhahdeen haluma kaalay ila alkhada qadadaan u kaalay yabna binti rasuulillah eebbaweyne rasuulkiis gabarhtiis igaarkeedow sala allahu calayhi wasalam faqaala wuxuu nacam oo imanaya sababkuna in allaha eebbaweyne laa yuxibu ma jecla almutakabiriin dadka dadka xaqiro wey oo kuwa dhulay fadhiyaan gogol ma haysaan ama waxay cunayaanba waa mufajajaba waxaasoo kale maya adinkana idinkama weyni waxaad cunaysaana kama weyni ilaahna ma jecla mutakabiriinta wanazala xasan degiyey min alaa baqlati baqashii uu fulay korkeedii ayuu ka degay oo waa kala waa la cunay macahum aytiyu la cunay saddex alla yufariqa inuusan kala geynin filijaaba dacwada maqliteeda uu maqlaayo bayna baciidi lmasaafa wa qariibiha oo haddii mar lagu yeeray dacwadii ku timid inaad gaari karta inaadan gaari karin ha joogta adigase horta waad ajiibaysa oo war adiga ma raba dacwadaada meeshaad fog max lagu hadloma allaa yufariqa inuusan kala geyn filijaafati aqbalida bayna baciidi lmasaafa masaafada tafog iyo wa qariibha tadhow wa in wujihaad haddii loo jeediyo dacwadii ilayhi isaga in wujihaad haddii loo jeediyo ilayhi muslimka dacwataan laba yeermo saa ku wada timid hebelna wuxuu ku yihi ii imo mid kalna wuxuu ku yihi ii imo ajaaba saabiqata minhuma labada yeerma tii horeysay baad yeelaysaa tii labaad seed yeeli waa cudur daaranaysa raalligaah baad leedahay waaliakaasi horeeyo hebel baa hortaa ii yimi ajaaba saabiqa ka horeysay ayuu aqbala oo minhuma labada yeerma kamida wactazar waa cudur daartaa lilaakhar ninkii labaad afar alla yataahara waa inuusan dib marin min ajli sawme kolkii weli maanta qadaan qabna waa ku yeernay lagu yihaa waa soomanay hadhihina meesha tage hadduu soonka sunno yahay inaad wax cuntana ay farax iyo meeshii qiimi gaara leedahay il gaara lagugu fiirinayo soonkaaga iska jebiyo iska cun haddii aadan afuri karinna meesha tag cudur daalo ka duce jasaakum allahu khayr ilan waa lagu yeeray allaa yataakhara waa inuusan dib marin min ajli sawmi inuu sooman yahay darteed uusan uga dib marin dacwadii loogu yeeray falyaxdur goobtii buu tegaya fain kaana hadduu yahay saaxibuhu saaxiibkiisa u yeeray yusaru mid lagu farax gelinayo biaklihi cunidu isaga kan cunay waa ku farxaya waa nin buu jecel yahay kolkaa inuu cuntay isiiradamiyo aad hadduu ugu farxayo aftar waa afuraya oo kolka soonka ajriguu ka lahaa iyo faraxgelinta midkan walaalkiisa u yeelay ajriguu ka helaayo kee badan wey lianna idkhaala suruur faraxgelin calaa qalbi lmu'min mu'minka laabtisa korkeeda la farax geliyo min alqurabi arrimooyinka waaweyn eeba loogu dhowaado ayay kamid tahay wailaa haddii qofkan kuu yeeray uusan ku farxaynin eed caadi tahay dacaa lahum kolada weliimada leh ayuu wuxuugu aya bikhayrin wanaag daliilkeedii waa kan biqowli rasuul suubana hadalkiisa u daliila caleyhi korkiisa asalaatu naxariisi wasalaam nabadgelyahaate uu yihi idaa duciya haddii la waco axadukum qofkii falyujib haye ha yihaaho fain kaana hadduu yahay saa'iman mid sooman falyusalli ha u duceeyo dadka cuntada lahaa yusalligii buu fasiray yadcuu ha u duceeyo fain yahay mufdiran mid afursanna falyadcam ha cuno falyadcam cuntadaan loo keenay waxa ka cuno wa qowli hadalkii nabigana waa u deli calayhi nabiga korkiisa asalaatu naxariis iyo wasala nabadgelyaha ate uu midku yidhi takalafa laka akhuuka wataquulu inii saa'il mid buu xanaananayo nin walaalkaa ismashaqeeyey oo basal iyo toon iyo caleen iyo hilib iyo beri intaasoo nooc isu keena jika kuu galay kolku wixii didiyaariyey yaad leedahay waa soomanahay waxaana tay nabi kolkii ninkan uu diyaariyey kana u yeedhay buu kii yidhi waa soomanahay kuma raaci karo markaasuu ku yidhi walaalkaabaa isu mashaqeeyey oo mashaqa goorta gashaday oo biyo gaara iyo baad gaara alla isku daray hawshaasaa lagu galay calaashaanka baad leedahay waa soomanahay maratoonta miyaad weysay takalafa waxa ismashaqeeyey laka liajlika adiga hunka iyo calaashaanka akhuuka walaalkaa muslima baa isu kaa xil saaray oo wataquun baad jawaab uga dhigtay imiisahay waa soomanahay shan ayawiya waa inuu niyoodo qofka muslimkaa la wacay biijaabatihi aqbalida uu yeermada aqbalay wuxuu ula danlayana oo uu ula dan yeelanaya oo uu niyoonaya ikraama akhiihi walaalkiis darajayntiisa wacay almuslim ee muslimka liyusaaba kan yeermada aqbalay ha la ajirsiiyo calayhi ijaabada uu aqbalay caleyhi cala alikraam uu walaalkiis karaameeyey ha laga ajirsiiye ee aday badani kuugu jirta oo baahan waxbayay niyadu taa noqonin likhabari waxaa u daliil warkii nabiga ka sugnaaday uu yihi inamaa wax kale maaha alacmaalu dhaqdhaqaaqa jirka uu sameeyo camal la yihaa biniya niyayaal qabidood uu camalka ku sugan yahay wa inamaa wax kale maaha likulli imriin qof la arke kulligii wuxuu leeyahay manawa wuxuu niyoodo idbiniya niyo sababteed asaalixati ee banaydba yanqalibu uu u gadooma almubaaxu camalkii iska mubaaxa ah ee sunno iyo waajib midnahay raacatan raaca eebuu u gadooma yujar la abaalmariyo calayha saacada korkeeda almu'min qofka mu'minka laga abaalmariyo intaana waa yeermad saddexduu sheekha u qeybiyey dacwada hore oo yeermada iyo ijaabada oo ogolaashada saddex fii adaabi xuduurihaa goobtaa timitoolka dacwadiina waa ka hadalay ogolaashadeediina waa ka hadalay goobtii cuntada taallaa timi sagaalkan qodobaa lagaa rabo diim waxaa weeye fii adaabi xuduurihaa yeermadii xaadirideedii usluubkeeda gudaheeda wahyo kow waxaa weeye an laa yutila inuusan dheeraynin alintisaara korasho calayhim yaa laga rabaa tan ninkiina martiqadeena wacay <coughs> yuusan muslimiinta ku dheeraynin korashada wey taasi waa naqaan waxa weeye carabi hadday kuu yeerto waxaala waa udiyaan baryahan dambe waxaa la yidhaha raasinka waxaa laga dalbay mandi markaasaa kolba baabuur iyo waxaa la dira taasaa lugooyo keenta laakiin intaan mandi la arkin carabta intay cuntada diyaariso oy xeeryaha bixiso bay ka dadku yeeraysaba waa ku hoosaan haddaad qadaysana ikhlaas iyo wardi saalixiin iyo kulhuwale hawl lagu diri maayo intaad ka bixi wax lagaa rabo xila oo duciyo masaqo male idan lama arag waxaa la yihi socodkaaga oon kaa baaqanin iyo sooryadaada oo wada jira yurubba lagama helo sukayaa laga helo annaga maxay yeeli jirnay gogol intaan fidinoo faradhalkeenno yaa arigii foofay neef laga dooni jir sidii loo haahmaansana carabta waxay nagu dhaantaa kaxway keenaysaa shahay keenaysaa saraabay keenaysaa xanjay keenaysaa wax lagu baashaalaa meeshii la keena annaga waxaasna ma heli karno marka xoolo foofaa neef laga doonay ama kis meel ku guntanay mase gaal lasoo furay reerkaan mooyo tib ma qabin kal iyo mooyaa mid maa laga doonay sidii loo haahmaansana loo hamaansana taakaa meeshii la yimi duurkii geedi socotaa idoo la dhammaaday yaa la yeerisaas isluub ma ah ha u yeerin ummadda adaan wax ku diyaarahay allaa yutiila waa inuusan dheerayn alintidaar korasada calayhim dadku u yeeray oo kolkaafa yuqliquhum iyagiibuu saas gelinaya waxay leeyihiin meeshaan waana la waxay wax lasoo wadana male leh masiibada jirta maxaa waay amay welibaba jirin kolka walwal iyo buuq iyo iswaraysi iyo aan laga jawaabi karin ameeshi abuurma kolka qalaq ha abuurin oo fa yukliqahu uu iyaga qalbi xumo geliyo waa laa yucajil waa inuusan dadejinin almajiya imaatinka tan ayaa laga rabaa dadkii imaanayo soo gal haddii lagu yihi aqalka aqalkaagi meehe alaabta hala kala bere gabdhaha lagaa xerayste xoogaa cagta albaabka jooji ee dab inaad tiraa markiiba hayeelisa tanna waxaa laga rabaa dadkii la wacay anlaa yucajil waa inaysan tadejinin kii la wacay almajiya imaatinka oo fa yufaajiuhum usan dadkii kadinin qabla alistixdaad intaan alaabtii la kala barin gogashii la diyaarinin bima fii daalika arrinkaas wixii ku sugan min adiyatihim dadka wacay dhibidooda laba idaa dakala hadduu soo galo goobtii iyo gogashii la fidiyey falaa yatasaddaru lmajlis majliska meesha u koraysa oo u hooseysa laga soo bilaabayo ilaa dhankan laga soo geliyo albaabka uu mejliska u dhammaada albaabka la dadka o dhan baa ka soo gelayo satrulmajlis waxaa layihaha meesha u dambaysa adiga taasaa isku ballaarine waxaa laga yaabaa dadkaa mudan inay yimaadaane haddaad usoo horeysay gaar isaga fariisa intii hadhow ay ku qabsan lahayd ixraaj ama gooraan goor ahayn aad ka celahayd marka horeba meesha ka dhaqaaqda ha isku ballaariye idaa dakhala haduu galo falaa yatasadad uusan hormarin almajlis goobta bal yatawaadac waisjilcinayaayo filmajlisi goobta waidaa ashaara hadduu tilmaamo ilayhi kii yimid saaxibu lmaxi goobta ninkii lahaa biljunuusi fariidaso fii makaani gudihiisa la fariiso jalasa fiih waa lagu yeeray ninkaanaa guddoomiyaha welimada qalqaaliyey dadka u yeeray kolka markaad gogoja iyo goobta timaanid waxoogaa yar agaa isku taag isagii fiiri ha ku yidhaha isaga inta fariise kol hadduu isagii meel kuu magacaabo inta fariise ku yidhah nimaad uga hebaysani male adigana mudmain baa tahay isagiina wuu ku maamulay laga yaabo dad yaablo kaa waaweyn inuu wacay hoos u rabay goobtaas iyada aada meeshii ka fariisatay ka kacna kuma dhihi karo xoogaa asaga horta ha ku fariisiyo wayda ashaara hadduu tilmaamo ilaahii ka yimid saaxiibulmacal goobta ninkii lahaa biljuluusi fariisataa hadduu u tilmaamo fii makaanin la fariistaana jalasa fiihi waa fariisanaya walaa yufaariquhu meeshaa fariisa ninka ku yihi lagama kaco oo markii qof yimaadaad garanaysaba inaad baa u tirahay agga u xagga u tajaayeeli haka keenmees saddex an yucajil kan waxaa laga raba ninkii noo yeeray an yucajil waa inuu dadejiyo kii dadka waay bitaqdiimi acaam cuntadii keenideedii lidayfi martidii loo keeno lianna fii tacjiilihi cuntada iibiteeda oo la dadejiyo gudaheeda waxaa ku sugan ikraaman darajayn lahu doolkiiyo martidii la darajeeyey waqad amara saari ilaahana faray nabigaa faray biikraamihi ikraami dayfi martida darajaynteeda waana kan xadiidkii man kaana qofkii aaday yumin mid rumeeyey billaahi rabbiga ger lagu caabudo walyowmi maalinta alaakhiri dambaysay falyukrim hadarajeeya darajeeyo martidiis afar anlaa yubaadira waa ku degdegin ilaa rafci sacaab cuntada kor u qaadideeda qabla an tartafica alaydi gacmaya intaydan ka kor noqon anhu cani sacaab cuntadii waad keentay cuntaa la bilaabay dadkuna isku qudriyo awoodba maa kolka ilaa wixii cuntadii xeerada ku jiray dhammaantood gacantay ka qaadaan cuntadii ha qaada hataa la cuntada kolkay gacanta kala baxaan ay ka durkaan eed aragta wax laaca oo daymoona inuusan jirin markaasaa ku ahaato ka hor ha u imaanin allaa yubaadir tan waxaa laga raba cuntada ninka ilaah allaa yubaadira waa inuusan degdegin ilaa rafci acaam cuntada qaaditeeda qabla an tartafic intaan laga qaadin alaydii gacmayaan canhu dacaamka oo wayatim uusan dhammaystirmin faraaquljamiic dadkoo dhan ka bixidooda min alakli ay ka baxeen faraaquljamiic intuu ku dambeeyo heriyukaas xataa hadday xayriyu badani kale ku tahay taas haddaad qaaddo qolada tan xurjinay ku tahay wayatima uu ka dhammaystirmo faraaquljamiic dhammaan ka bixidood min halaagkii ay ka baxensan ayuu qadima waa inuu hormariyo bidayfihi martidiisa qadraalkifaaya in ku filan martida saddex qof aad marti qaaday hal saxan u keen kifaayagu maxaa la diidayaa laba midna in intaa dad badan u yeerto aad hal saxan oo meeshaa darleef ka walahi halaysu lama rabo wa ma waxaa kaloo lamida ah, intaad qof marti qaaday yaad neef sooqay intay ka dhacday midaasa dhaxan marti qaaday markaas wuxuu afar nin buu marti qaaday saddex neef buu qalay kolkuu saddexdii keenay buu yihi raalliga ahaada afar nin baad haydeeno afar neef in laydiin qalaad mudnaydeene neefkii afraad waa la waayey saddex ku raalli noqo maxay yeeleen laba neef ma daarin neefkii ay daareenna ka yeeleen dadkaan iska dhargan waxaan kiila dhannayn baa laga laclaacay cuntada xaggee la geynay idan saasoo kale israaq lama rabo darleed lama rabo ilaahay qur-aankiisa kariimkaa wuxuu ku ammaanay dadka arrintoodu waaladiina idaa anfaquu lam yusrifuu walam yakturuu wa kaana bayna daalika qawaama wixii in meelaha lagu daadaadiyana lama rabo arrinkooda meel dhaxaas dadku yahaa la ammaanay an yuqadima lidayfihi qadra alkifaaya kaafin qadarkeed inuu u qadimo idi takliilu yaray naqsun fi lmurwa sharaftaadi baa dhaawacanto dadkaad u yeertay wax ku filan haddaad siin weyday waa dhaawacan tahay wa ziyaadana tasanucun ismidmidkiyaynaa ku sugan iyo wa muraatun is-aragsiin dadkii lays aragsiinayo wakiila alamrayn tasanuca oo waxaadan ahayn layska yeelyeelo dadka lays aragsiiyo wakiil amray labada xaalaba madmuumun waa la xumeeyey waa la hidaariyey idaa nazala hadduu qof muslima dego dayfan isagoo martiya calaa axadin qof korkiisa falaa yaziid martinimadii kama badiyo calaa halaathati ayaamin maalma saddexa korkood nimaad ku soo degtay waa kuu dulqaatay saddex beri ka badan hala joogin maynu uga daalo yaad rabtaa uga daaliso idaa nasala hadduu dego dayfan isagoo martiya calaa axadin qof korkii falaa yasiidan usan ka badinin calaa halaathati ayaami maalma saddex korkood ilaa ayuu kaad martiday inuu kugu alceliyo caleyhi korkiisa mudiifahu ka marti qaaday filiqaamati nagaado aadsa saddex in badan ii nagow isaga inuu ka codsado maahan waidan saraf hadduu gadoomayana ista'dan wa idan dalba linsiraafihi gadoomiduu baxa ihi inaan baxaan raba halii fasax yihahdo todoba an yushica an yushica waa inuu sagootiyo an yushayica waa inuu sagootiyo kii la martiyey wey adayfa martidii u timi bilkhuruuji bixi macahu martida lala tilaab qaado lala maqaadaa la raba ilaa khaariji ilmanzil aqalka banaankiisa maxaa jira licamali salaf akhyaartii asaalixi ee suubanayd adaalika saas yeeli jirtay walianahu amba bixinta qofkii ku martiyey aada amba bixisay isagoo disay daakilun wuxuu gelaya taxta ikraami way martida darajaynteedii wuu hoos imanaya isagoo tinti almaamuuri laysfaray bihi ikraamka sharcan diinnimo laysku faray sideed an yansarifa dayfu martidii inay gadoonto wey ayiba nafsi isagoo naftoodu wanaagsan tahay oy wanaag iyo kaala kulmeen inay gadoomaan wey wain jara walow jara haba dareersado fii xaqihi martida xaqeeda tafsiirun ma meeshaan waxaa lala hadlaya qoladii martida ahayd qofkii waxaa laga yaabaa sidii la rabay adigaad rabtay inuu ku wada mari waayo taasba haddaad dareemaysa allaha ka dhige adigoo wanaagsan wixii alla qadaray la kulmay baad gadoomaysa adoo jiran oo yaduun leh oo ninkii xamanaya hoosta ka abaaraya lama rabo an yansarifa dayfu martida waa inay gadoonto dayiba nafsi iyagoo naftoodu maxaan tahay wain jara walow jara haba dareersado bixaqihi xaqi dayfi martida xaqeeda gudihiisa taksiirun gabasal ma le lianna daalika wanaag ku ambabixidda min xusni اlkhuluq dabeecadii wanaageedii ayay ka mid tahay alladii xusnu اkhuluq yudriku uu ku haleelo fihi xusnu khuluqa alcabda addoonka darajata saaymi اlqaa'im nin habeen oo dhanna tukanayay maalin dhanna soonna soonkaas joogtadaa iyo qumileylkaa joogtadaa darajadii uu ku gaaray adigana dabeicad wanaag keliya ayaad ku gaaraysa lianna dalika arrinka min xusni lkhuluq dabeicada wanaaggeeda ayuu ka mid yahay alladii xusnu lkhuluqa uu yudriku ku haleelo bihi xusnu lkhuluqa sababtii alcabdu addoonka darajata saa'im alqaa'im qof habeen dhan tukada maalin dhan sooma darajadiis xusnu lagu haleelaayey intaas ka mid tahay sagaalu an waa inuu ahaado kolka horeba ku talagalo gof haddaad tahay meel la degan tahay reerna leedahay martida gogosheeda iyo gasiinkeeda lagu talagalo wey hadhow ilmaha la xasuuqa lama rabo saddex gogol mid asaga ku seexato iyo mid martida iyo mid carurta kugu saadan in la yeesho saddex maa lasoo dhaafo an waa inuu ahaado lilmuslimi qofka muslimka halaathatu furus saddex gogol axaduhaa saddexda gogol mid lahu asagaa ku seexana oo adiga meeshaad seexanaysay inay marti cagcagaysa maya ku garaadadaas yaan la arkin adiga la-aantaa ha laabnaato wasaaniha gogosha labaad liahlihi xaruurta iyo bilcaanta aa kuugu seexata kolka waxay ilmahaagiyo bilcaantaada ku socdeen kugu dhiibeen kuugu kaadkaadiyeen marti ha u geyni taasna gaaraaato waa haalis gogosha saddexaad limayfi martidaa iskale iyadana soo dhowaan maha waa laabnaani ilaa marti ka timaado martidaale le wahaalisu silaadka saddexaad bidayfi martidaa le wasiyaadatu halaas saddexdaa in laga badiyo oo kugasha afraad yaa mid marti iyo mid ahal iyo midaadii haddaad diyaarisay haydaanaana wadcani halaasa kuwa siyaadatu kordhin calaa halaasa laga kordhiyo manhiyu waa la reebay canhaa kordhintii biqowli rasuul subanaha hadalkiisii baa u daliila sala allahu naxariis allaha badiyo calayhi subanaa korki wasalama nabadgelyo allah ku badiye uu nebiga yidhi firaashun hal gogola lirajuli odaga reer kaale wa firaashun gogol labaadna lilmar'ati haweentiiyo ilmaheeda aa iskale wa firaashun mid saddexaadna lidayfi martida imaanaysaale waraabicu firaashka afraad lishaydaani shaydaan gogoshii waraabicu midka afraad lishaydaan aa iskale wey wallaahu aclam